bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi ilcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baab lxadaana xanaanadiibuu baab u yahay xanaanada alxadaana waa xanaanada weeye waxaa la yidhahdaa xifdu man laa yastaqilu biamrihi wa tarbiyatih in la xifdiyo oo la ilaaliyo cidda aan arrinkiisa la madax bannaanaan karin iyo tarbiyeyntiisa iyo in laga ilaaliyo wixii halaagaya iyo wixii dhibayaba taasaa xanaanada la yidhahda ayb ruuxu la xifdiyo oo la ilaaliyo waxaa laga hadlaya waxa weeye oo baabka loogu talagalay ninka iyo eh, haweentiisa ama xaaskiisu hadday kala tagaan caruurna markaa ay isu dhalaan oy joogaan ilmahaas xanaanadooda yaa xaqu leh gacanku hayntooda iyo korintooda iyo xanaanayntooda hadday isku qabsadaan sidee loo kale leeyahay xaqaasba masaladaas weyaan can cabdillaahi bni camr bni caas weeye ana imra'atan haweeney baa qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innabnii wiilkayga inna bnii wiilkayga kaana wuxuu ahaa batnii calooshaydu lahu isaga waxay u ahayd wicaa'an weel bay u ahayd yacni calooshan ku qaaday waay oo calooshaydu ku jiray oo uurkiisan qaaday saasay ka waddaa wa sadyii naaskayguna lahu isaga wuxuu u ahaa siqaaan sibraar siqaaan sibraar waa haragga inta la magdiyo kadibna laga dhigto weel biyaha iyo cabitaanka lagu qaato baa biyahaas aada loo isticmaali jira marka naaskayguna wuxuu ahaa sibraarka uu ka nuugo wixii nafaqa oo naaskaygaasuu ku noolaayoo ku koray calooshana waan ku qaaday wa xijrii dhabtayduna lahu isaga waxay u ahayd xiwaa-an meel koobtay oo jamcisay yani xiwaaga waxa la almakaanu aladii yaxwi shay waa meesha ruux cidda yani shayga kooba oo uruuriyaa la yidhahdaa xiwaaga marka dhabtayduna waxay ahayd meesha uu ku uruursan yahay oo uu ku koray oon ku hayay bay ahayd saasay ka wadaa wa ina abaahu aabihiina allaqanii waa i furay wa araada wuxuu doonay an yanzicahu inuu siibo ilmihii minnii aniga inuu iga siibo iga qaato inuu iga dhufsado xoogii iga qaato ayuu aabihii rabaa fa qaala markaasaa wuxuu ihi lahaa iyada rasuululahi baa wuxuu ku yihi sal alay wasalam anti adigu axaqu mid xaqnimo badan baa tahay bihi isaga ilmahaas iyo wiilkaasi adaa u xaqnimo badan maa lam tankixii intaadan guursanin intaadan nin kala guursanin adaa wax xaqnimo leh rawaa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuud iyo abu daawuud wa saxaaxahu waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey kadalika waxaa ku waafaqay dahabi sheekh albani fi lirwa isagu wuxuu leeyahy waa xasan faqad saxiix mehe waa xasan maxaa yeelay silsilada camr ibnu shacayb can abiihi can jaddihi sixa ma gaadhsiisine waa xasan saas way macnaha silsiladaasi cinda jumhuuri lmuxadisiin darajatu sixa ma gaadhay waa xasan wey macnaha xadiidka marka waa xadiid xasan gabadhu dacwadeeda arrimaha ay sheegtay waa arrimo aan ninku la wadaagin hadday dhihi lahayd keliya anaa dhalay dee isaguba wuu dhalay bay imaan lahay laakiin qodobada ay dacwadeeda cuskanayso waa qodobo uusan aabbuhu la wadaagin macaani iyo sifaat ay aabbaha la dheer tahay oo ilmaha ku saabsan bay dacwadeeda kusoo qadimatay waxayna kutusaysaa arrintaasi xusnulfiqhi bay kutusaysaa saas maana lanno shareecadu macaanidaa iyo cilalkaasay axkaamta ku salaysaa gabadhu marka waxay ku sheegatay waxyaalihii aabba ay la dheerayd saasa soo qadimtay ayb nabiguna wuxuu xukumay sal alay wasalam inay uga xaqnimo badan tahay aabbaha inta ayna guursanin macnaha xadiidku uu ku tusay oo inay hooyadu ilmaha korintiisii gacan ku hayntiisa aabbaha uga xaqnimo badan tahay intayna weli guursanin ayaa waxaa ku tegey jumhuurulculamaa oo ay ka mid yihiin afarta imaamba afarta imaam waa abu xaniifa iyo maalik iyo shaafic iyo axmed fi lmashhuuri canhu way isla ogolyihin intayna weli guursanin in ay iyadu xaq leedahay waxay doodu imaanaysaa markay guursato bay imaanaysaa inta ka horeysa iyadaanu xaq leh sidaasuu xadiisku tusayay culimaduna u badan yahay wa calayhi sidaa markii la yidhaahdo aabbuhu inuu ku qabsado allahuma sabab kale inay timaado mooye sababay way imaan kartaa iyadoon weli guursanin haddana ilmuhu eh, xabaanadiisa laga yeelan karo oo marna waxay u noqonaysaa iyada lafteeda mar ilmihii bay u noqonaysaa maslaxada way imaan kartaa laakiin asalku waa sida xadiidku sheegay maana riwaaya imaam axmed caleyhi raxmatullaahi ka sugan wuxuu sheegay waxay sheegaysaa oo uu leeyahay eh, hadday haweentu guursato ilmaheeduna yaryahay oo uusan weli ka kaaftoomin ma laga qaadayaa baa layidhi ma laga qaadaya wuxuu yidhi waa laga qaadaya xataa ilmuhu haba yaraadee haddayba guursaninba haddayba guursataba waa laga qaadaya waana sida laga fahmay mafhuumu shardiga laga fahmayo maa lam tankixii leanna hadday guursato xukunku inuu iskhilaafayaa laga fahmay laakiin xukumka iskhilaafayay ma caddaynin hadday guursato aabbaha xaqa miyay ula siman tahay markaa mise isagaa ka xaqle labadu waa ixtimaali kartaa keliya xadiisku wuxuu nas ku yahay intayna weli guursanin iyadaa aabbaha ka xaqleh laakiin hadday guursato maxaa dhacaya xaqii miyay ula siman tahay markaa oo si kale loo kala rajixi miya mise isagaa markaa ka xaq badan oo markaa uu ka qaadan karaa taa iyada xadiidku mafhuum ahaan labadaba waa suroobi karaa ayb imaam axmed marka wuxuu leeyahay hadday guursato ilmaha oo yar wiil hadduu yahay isagoo yar baa laga qaadi karaa waxaa la weydiiyey hadday gabarh tahayna maya guud maya guud gabadhu wuxuu leeyahay hooyada way uga baahi badan tahay wiilka sidaas daraaddeed ilaa ay gaadho toddoba sano buu leeyahay wa fii riwaayatin ilaa ay ka qaangaadho wiilku wuxuu leeyahay gabadhaa ka baahi badan hooyada uga baahi badan ayb hadday guursato iyagoo yaryara hadday guursato bacdu ahlicilmi waxay qabaan inta uu ilmuhu uusan eh, hooyadii ka madax bannaanaanin oo uu u baahan yahay gacanku haynteeda xataa hadday guursato ayada u xaqne leh markaana waxaa la fiirinaya ilmaha la xalaalaynayo xanaanaynayo maslaxadiisaa la fiirinaya ayuhuma alax baa markaa la fiirinaya bay leeyihin macna waa masale marka nisaac badani ku jiro hadday guursato hooyadu markay yaryar yihiin dood badan baa ku jirta markay weynaadaan waan u tegi doonnaa oo hooyada markaasi ka gacan banaanaadaan ka madax banaanaadaan oo iyagu ismaamuli karaan markaa waan u tegi doonnaa iyo muxuuha xukumka xadiiska dambe soo socdaa tilmaamaya wacan abi hurayrata radi allahu canhu anna imra'atan haweeney ayaa qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ina zawjii ninkaygu yuriidu wuxuu doonayaa an yadhaba inuu la tago bibnii wiilkayga inuu la tago wiilka inuu iga qaato la taguu rabaa waqad nafacanii wiilkuna waa i anfacay walxaal qad nafacanii wiilku uu i anfacay oo wasaqaanii uu i waraabiyey min bi'ri abi cinaba ceelka magacaa abii abi cinaba ceelka la yidhaahdana isagoo iga soo waraabiyey yani marka waa ilmo yaro kuusaho hooyadii usoo adeegahayo wii anfacay ceelkii biyo iga soo dhaamiyey iga soo waraabiyey markaasuu aabbihii yimid oo waan kaa qaadanaya fa jaaa markaa waxaa yimi zawjuha ninkeedii baa yimi faqaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay aslam zawjuhaada waxa waa ninkii ilmaha dhalay saasaa ka ninkii ilmaha dhaloo socdaa yimid oo ilmihii raba faqaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay slam yaa ghulaamu wiilyahu haadaa kani abuuka aabbahaa wey wa haadihi midanna ummuka hooyadaa wey ee fakhud qaado biyadi ayihimaa labadooda midkii gacantiisa shiita aada doonto labadooda kii aad gacantiisa doonto qabso kaad rabto gacanta qabso fa akhada markaasuu qabtay oo qabsaday biyadii ummihi hooyadii gacantiis gacanteeduu qabsaday faintalaqat way la tagtay bihi isagii saas maana yani waa la khiyaar geliyo ilmihii maadaama uu kuus yahay hooyadiiyo halka taagan iyo aabbiyo halka taagan baa la yidhi labadooda mid gacanta qabso labadooda mid raac baa la yidhi hooyadiibuu raacay kadibna iyadii baa la dhaqaaday odaygii meeshaasuu ku samar rawahu axmed baa wariyey xadiidkaasi walarbacatu afartii baa wariyey wasaxaaxa waxaa saxiixiyey atirmidiyu kadalika waxaa saxiixiyey abulxasan ibnu qataan sheekh albani fi lirwa iyo keyrkood xadiidkani waa xadiid sugan isagun kadalika fii sunani saciid ibni mansuur waxaa ku sugan biisnaadin saxiix can cabdiraxmaan ibni hanmin waxaa ka sugan cumar inuu sidaasoo kaleeto wiil uu khiyaar geliyey aabbihii iyo hooyadii dhexdooda inuu khiyaar geliyey oo uu yidhi ama aabba raac ama hooye raac ayb sidaas weyaan xadiidku marka wuxuu kutusayaa oo uu faa'iideynayaa ilmaha yarkaa markuu hooyadii ka kaaftoomo hooyadii markuu ka kaaftoomo oo dee waa ilmo soo shaqaynaya ka gacanku haynteedii waxoogaa ilaa xaddima waa ka kaaftoomay xaaladda markuu gaadho waxay leeyihiin la khiyaar gelinayaa ilmihii hadday labadii waalid isku qabsadaan sidaana waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo asxaabtiisa in la khiyaar gelinayo marba hadduu hooyada ka madax banaanaado saas man ayb alimaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya waxay ku tageen ayagu khiyaargelintu waxay bilaabanaysaa bay leeyihiin sanadka toddobaad hadduu gaadho iyo wixii ka dambeeya xaggaasay u sameeyeen wixii sanadka toddobaad ka horeeya ilmuhu lamana khiyaargelinayo hooya u xaqle waa goorma haddayna guursanin waay markaas qaydkii xaggaa la socda ayib tafaasiil fara badan oo fiqiya masalada ku jirto gabadha iyo wiilka way kala qaadayeen qaarkood oo gabadha da dambe unbay takhyiir geli bay leeyihiin inta horeo dha hooya u baahanta wiilkuse da horuhu aabbaha hooyada ka kaaftoomi karaa tafaasiil fiqiga aada fara badan baa masalada ku jirta oo hadda muxuu ahaaye usan maqaamku saamaxayn alimaamu maalik iyo leyt ibnu sacad waxay leeyihiin haddii hooyadu marka ay xaq u yeelanayso ilmaha inay gacanta ku hayso xanaanayso waa inay meel ay xirsi ah iyo xisni ay ku hayso waa inay jirto hadday hooyadu ayna meel bahaynin ama ay tahay mid aan akhlaaqdeeda iyo dhaqankeedaba raalli lagu ahayn waaba hooye fasaadsanba marka aabbuhu wuu ka qaadan karaa ilmaha waa hadduu iyada dhaamo xataa gabadha iska dhaaf xataa gabadha wuu ka qaadan karaa ayib waana riwaayada mashhuurka can imaam axmed baa saas oo wuxuu leeyahay goorta muxuu ahaayey hooyada looga baqo inay ilmaha tarbiyadoodii iyo akhlaaqdoodii iyo hagaajintooda ay isu taagi weydo oo looga baqo dhankaa isagaa inay hawshaa gudan kari weydo aabbuhuna uu gudan karayo markaa isaga ah waxaa la marinayaa dhanka aabbaha la marinaya markay dooddu imaanayso waa marka ilmaha maslaxadoodii hooyana ay ku jirto aabbana ku jirto mas-uuliyaddiina ay gudan karaan laakiin hadday hooyadu fasaadsan tahay ama aynan xilkan iyo waajibkan qaadi karin karinoy daciif tahay ama mid aan laguba qanacsanayn oo raalli lagu ahayn marka la fiiriyo shanigeedii arrinkeeda markaa isagaa ilmaha la dayici maayo saas imaam axmed caleyh raxmatullahi leeyahay waxaa sidaa ku tegey sidoo kale maalik iyo leyt ibnu sacad aad waxaa fikirka isagaa ugu dooday sidoo kale ibnuqayim oo wuxuu leeyahay cidda tidhi ha la khiyaar geliyo ilmaha oo aabbihii hooyadii ha la dhex dhigo ama mey ha loo qori tuuro waxay ka wadaa buu leeyahay hadday ilmaha maslaxadooda labadaba ku jirta waay markay labadoodaba ilmaha maslaxadooda hayn karaan markaasaa laga wadaa hadday hooyadu tahay mid aabbaha ka fiican oo ka dhowrsoon ilmahana uga qiiro badan oo uga ficillo badan hagaajintooda hagaajintoodii hayntooda iyadaa laga hormarinaya mar walba aabbaha iyadaa laga hormarinaya hadday kaga fiican tahay arrinkaa isaga ayib marka isagaa qorituurna ma jiro ilmaha khiyaargelinna ma leh lanna ilmuhu waa iska daciifulcaqlio mar walba xagga labada waalid midkood dooro haddii la yidhaahdo midka xagga ciyaarsiinta iyo muxuu ahaayey inuu ciyaaro iyo inuu iska boodboodo iyo inuu danla-aan meelaha iska joogo iyo labadooda kii ugu kaalmeeya uu ilmuhu dooran caqli ma jire mugta kii ku cadaadiyo oo waxbarasho iyo maslaxadiisii iyo dantiisii kula dagaalamana ilmuhu ka tegi wuu nec sheikhulislaam ibnu taymiya yuu kasoo soo guuriyo sheekhiisa oo wuxuu yidhi waxaa dhacday bui qisa dhacday bu hadda ka hor waa xilligii shekhulislaam ibnu taymiya baa qisada soo guurinaya ibnuqayim baa ka soo guurinaya wuxuu leeyahy waxaa dhacday aabba iyo hooye ishaystaa maxkamadda yimid qaaligii keeskiibuu qaaday ilmihii buu khiyaar geliyey ilmihii aabbihii buu doortay aabbihii markuu la dhaqaaq is yidhi bay hooyadii waxay tidhi waxaan kaa codsanayaa qaaliyow bal ilmaha waxaad weydiisaa sababta uu u doortay aabbihii qaaligii markiiba waxbaa kusoo dhacay ilmihiibuu u yeedhay wuxuu ku yidhi maxaad aabba u dooratay wuxuu yidhi aabe ciyaartuu noo ogolyahay ah. aab wuxuu ii ogolyahay inaan iska ciyaaro iska damaashaado meelaha iska joogjoogo male muxuu ahay hooyana faqiihay ii dirtaa buu yidhi faqiiha waa macallinka wlfaqiihu yadribunii buu yidhi ninkan mucalinkana waa un garaacaa inaan iska ciyaaruu rabaa saas daraaddeed ciyaar miyaa iyo garaac miyaa laysuu dhigi karaa nimihii dhankan qaadigii markiiba xukunkii wuu bedelayo xukun buu markiiba soo saaro ilmihii wuxuu raacday hooyadii sheekh islaam ibnu taymiya caleh raxmatullah meeshaa marka dood adag buu ka dhiibahaya wuxuu leeyahay mas'aladu ma aha mar walba waxaa la fiirinayaa ilmaha maxaa maslaxa u ah ilmaha maxaa maslaxa u ah bay ku joogtaa asal ahaan ma aha dhaxal oo kale ma aha ee waxa weeyaan waxa waa wilaayo ka mida wilaayaadka wilaayadana sideedaba ruuxii qaadi kara oo ka soo bixi karaa loo dhiibaa wilaayada ruuxa dayacaya looma dhiibo sharcan caam ahaan waa sidaasuu leeyahy wilaayada ruuxa dayacaya looma dhiibo hadday hooyadu wilaayadii dayacayso lagu halayn maayo loona dhiibi maayo haddii aabbuhu u dayacayana loo dhiibi maayo cidda wilaayada ilmaha hagaajinaysa iyo maslaxadooda ayaa mudan buu leey masladu waa halkaas ayuu ku salaynayaa shekhuislaam ibnu taymiya caleh raxmatullah qiso dheer ama baxti dheer oo masalada ka leeyahy ardaygiisa ibnuulqayim baa isaguna sidaas aada ugu dooday waana sida laga qaadanayo imaamu maalik iyo leyt ibnu sacad iyo imaam axmed iyo ra'yigay qabaan wey mana saas w leanna xadaanadu asal ahaan hooyana looguma daneeyo aabano loogu daneeyo asalka waxa weeyaan maslaxada raajixa ilmaha dantiisa marka waxaa la fiirinayaa ilmaha xaggee dantiisa iyo mustaqbalkiisa iyo waxbarashadiisa iyo noloshiisa iyo xaggee u roog saasaa la fiirinaya wacan raafic ibni sinaanin radi allahu canhu annahu isaga aslama wuu islaamay wa abad way diiday imra'atu xaaskiisiina waxay diiday an tuslima inay islaamto wuu islaamay xaaskiisiina way ku gacansiday ma islaamayeeti ilmaha marka udhaxeeya faaqcada markaasuu fadhiisiiyey annabiyu nabigu sal lay slam alumma hooyadii naaxiyatan dhinac buu fadhiisiiyey hooyadu waa gaal aabbuhuna waa muslim hooyadii baa dhinac la fadhiisiiyey walaba aabbihiina wuxuu fadhiisiiyey naaxiyatan dhinac kaluu fadhiisiiyey wa aqcada wuu fadhiisiiyey alsabiya ilmihii yaraana baynahumaa dhexdooduu fadhiisiiyey famaala markaasuu ilmihii u iishay ilaa ummihi hooyadii xaggeed Ah, hooyadu waa gaal ogow ilmihii ilaan intuu yaryahay oo dhan ilmuhu khaasatan hooyaduu ka jecel yahay aabbaha sooma markiiba xagga hooyuu iska aaday hooyadii gaashahay faqaala markaasa nabigu wuxu uri sal alay wasalam allaahuma allahayo ihdihi ilaahu hanuuni alla ilaahu sida u dhan ilaahu qabuy ilaahu hanuuni famaala markaasuu iishay ilaa abiihi aabbihii xaggiisa u iishay oo aaday fa akhadahu aabbihii baa qaatay lowlaa ducadii nebigaa daba qabatee ilmahaas waa tegi lahaa sooma khatar buu galay akhrajahu waxaa wariyey oo soo saaray abu daawuuda wannasaa'iyi wasaxaxahu waxaa saxiyey alxaakimu dahabi baa ku waafaqay sidoo kaleeto abulxasan ibn qataan baa saxiixiyey sheikh lalbani calaa sharti muslim buu isaguna ku saxiixiyey kama fii saxiixi abi daawuud ibnulmundir isagu wuxuu leeyahay xadiidkani xadiid sugan ma aha keyrkiina way daciifinayaano bacdu ahlicilmi ayaa daciifinaya xadiidkuse cala araajix waxaad moodaa inay xoog badan tahay inuu sugan yahay xadiidku wuxuu faa'iideynayaa hooyada kaafiradaee gaasha ah inay xaqul xadaana leedahay ilmaheeduna muslim yahay aabbihiina muslim yahay inay xanaano ilmaha inay xanaanayso gacanta ku hayso inay xaq u leedahay baa xadiidka laga faa'iidaysan maxaa yeelay khiyaargelinta ilmaha la khiyaar geliyey ayaa wuxuu ku tusayaa inay xaq leedahay haddayna xaqba lahayn khiyaarba ma yimaadeen sooma ilmaha aabbaha raacun baa la dhihi laha laakiin marba haddii la soo fadhiisiiyo khiyaarkii wax laga geliyey inay xaqul xadaana leedahay bay kutusi bay u deliishanayaan culimmada qaar ka mida macnaha sidaas weyaan sidaana waxaa ku tegey culimmada ahlura'yiga ibnulqaasim min almaalikiya iyo abu thawr oo waxay leeyihiin kaafirnimadeeda iyo gaalnimadeedu xaqul xadaana oy lahayd ma ribaayo way leedahay bay leeyihin halkaasi maraya laakiin jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihiin waa culimadu say u badan yihiine oo weliba yani saddexda madhabood kale iyo keyrkoodba ay qabaan haweenta gaalad gaasheedi ilmo muslim ah xabaano kumamale bay qabaan hadduu aabbuhu gaal yahayna xabaanadu xagga hooyaday aadaysaa qacan oo hooyadu muslimta haddii ay hooyadu gaal tahayna yani wax weeyaan ilmuhu xagga aabbuu aadaya oo muslimka mar walba midkooda muslimkaabaa xabaanada iskale sidaasay jumhuurtu qabaan oy ku tageen waxayna leeyihiin ilmo yar haddii hooye gaal al gacanta loo geliyo maxaa ka dhalanaya ama aabbo gaala kori la yidhahdo gacanta laga geliyo soo kama dhalanayso inuu gaalnimo ku koriyo oo fitradii iyo diintii wixii o dhan ka leexiyo hadhow markuu weynaadana waa adag tahay wixii uu ku ababay oo indhaha ku kala qaaday oo muxuu ahaayey eh, maa min mawliidin ilaa yuuladu cala alfitra fa abawahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi yaraantaasaa wax loo bilaabaya yaraanta tarbiyaduu qaatay markuu weynaado in laga bedelo ma fududa saas daraaddeed waxay leein waa mafsada maxda waa mafsada maxda oo ilmo gaal gacanha loo geliyo macquul maha bay oo haddii labadii waalidee muslimka ahaa koodii waxoogaa tarbiyadiisii la dhaliilay la yidhi ka kalaa ka xaqnimo leh ka waran gaalba see lagu gacangelinaya waa jumhuurtu halkaasa maraya waxyaalay deliishanaya waxaa ka mid ah oo adiladooda ka mid ah waxay leeyihiin allaha tabaaraka watacala fi lqur'aani alkariim wuxuu gooyey muwaalaadka muslimiinta iyo gaalada dhexdooda alla waa jaray oo gaal inuu muslim wilaaye ku yeesho ilaahay waa gooyey walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almuminiina sabiilan wey macna ah. gaalada alla uma yeelin muminiinta korkooda jid ay ku hayaan oy wilaayo ku yeeshaan oo ilaahay uma yeelin waa jirayba baynamaa ilaahay muminiinta dhexda uu wilaayada yeelay oo walmuminuuna walmuminaatu bacduhum wliyaau bacdin muminiinta dhexda wilaayada la yeelay wilaayadii kaafirkana waa la jaray adiladay deliishanayaan bay ka mid tahay ayib adilada caamkaa markay deliishadaan mafsadada meesha ka muuqatana ay fiiriyaanoo qaacidadii masaalix iyo mafaasid iyo masalada lagu miisaamo ilan mafsado ka weyn ma jiro ilmo diintiisii la badelayo xadiidka maxaad kaga jawaabteen bay dhaheen yaa lay weydiiyey xadiiskan maxaad kaga jawaabteen warkaa kaloo dhan u kaadiy waxay leedahay xadiidku waa daciif waa daciif oo ma sugnay dheheen taa ka imaad baa layidhi maxaa kale waxaa kaloo yidhahdaan xadiidka waxaa kaloon kaga jawaabaynaa waa xaadisatu cayn oo cumuum ma leh waa dhacdo xugum waxaa kaloo leeyihiinoo wajiih ah ilmahaasi markii hooyadii la yidhi ama hooye aad ama aabba aadoo laysgarab dhigay oo hooyadii u aaday waa ka nebigu markiiba ducada la yani waxa weye muxuu ahaay markiiba ducada la gaadhay sooma oo xagga aabba u maray sooma shaaricii marka khiyaarka geliyey baa haddana gadaal duca ka keenayoo xaggii aabba mariyey sooma xaggii aabba mariyey aabbaha muslimka xaggiisa mariyey ayib ninkaagan qaadiga maxkamadda fadhiye hooyada gaashiyo aabbaha muslimkaa ilmaha dhex istaajinahayow ducadii nebigee hadhow aad kaga dabategi lahaydna ma haysa hadhow haddaad midkood aad tidhaahdo hooyadii gaasha u aday allahuma hdi haddaad tidhahdo ilaa laga aqbalin baa dhici soma marka xadiidkani waxay leeyihiin waa xaadiisatu cayn eh iguma noqon karo nas caam oo loo daliishado laba ruuxoo midna gaal yaha midna muslim yaha in ilmaha khiyaar la geliyo oo midkii gaalkaa uu gacanta u geli karay ma aha bay leeyihin man ra'yigaasina waa ra'yi wajiiha waay laanna shareecada waxaan uga barannay sideedaba ahamu shay oo la xifdiyo waa diinta waay soma daruuraadka shanta ah waxaa ugu muhiimsan diinta ugu muhiimsan meeshii diini ku fasaadayso shareecadu waa ka hortagaysa marka waa in la keeno xataa xaaladda hadday dhacdada in la yidhaahdo wilaayay leedahay waxaa jeed xadaanay xaqulxadaanay leedahay waa in la keeno dawaabid iyo quyuuddii ilmahan diintiisa lagu ilaalin lahaa haddii la waayo soo maha xukunkaasi mafsado raajixa baa markaa ka dhalan karta w man ayb waxaa ariibo la yaab laba culimada qaarkood qaar culimada ka mid a ah waxay shardi ka dhigayaan xadaanada iyo gacan ku haynta ilmaha sidiisaba waalidku wuxuu xaq u leeyahy hadduusan faasiq ahayn waalid faasiqa sinaba ilmo xadaanadiisa malahay dheh warkaasi aad baa loo radeeyey maxaa yeele waxaa sax ah waktigii nebiga iyo kadibba dad ummaddu kulligeed dhammaanteed wada saalixiin ma ahayn sooma dad fiican iyo dad wanaagsan bay isugu jireen ruux ilmihii looga qaatay faasiq baa tahayna lama hayo saas daraaddeed hadalkaasi waa hadal bacdi ahlicilmi ay dheheen laakiin waa la radiyey aad baa loo fogeeyey ibnulqayim iyo keyrkiiba si adag bay uga hadlayaan wacan ilbaraa ibni caazibin ana nabiya sal ly slam waxaa masaladaasi eh, yani ilmaha labadiisa waale midkood uu gaal yahay waxaa taqriiban quyuudda daruuriga ka mid a marka laga hadlayo xilligaa isaga ah labadaa waalid waxay ku hoos nool yihiin nebiga dowladdiisii sal alay wasalam iyo mujtamacii muslimkay ku dhex nool yihiin hooyaduna haddii ilmaha la siiyo gaalba ha ahaatee si qarsoodiya wixii uun ay uu ku tarbiyeyso oo xumaana mooye awoodda ilmihii ku qaadan karta ma jiro si calanan oo jahratan ana xumaan iyo gaalnimo ulama jahri karto soma laakiin mujtamacaadka meelaha iyo waddamada ay gaaladu ka taliyaan sultada iyo awooddana ay gaaladu ku leeyihiin hooyaduna ilmihiiba iyagoo muslimiina ay ninkii ka qaadan karto ayadu way ka gedisan tahay waana meesha la yidhaahdo yani alfutya tatagayar bitagayuri alaxwaali waalawdac saas man xaaladuhu hadday kala bedelan yihiin fatwadu way isbedeli aa midda ibnulqayim leh caleyh raxmatullah ninka dadka iyagoo dhulkoodu kala duwan yahay zamankuna kala duwan yahay xaalkuna kala duwan yahay hal fatwo uu wada siinahaya wuxuu la mid yahay buu idhi nin dhakhtar ah oo dadkii cuduradoodu kala duwan yihiin hal daawo uu ku wada daaweynahay kii u yimaadaba baana bool buu siiya kii kansarka qabay baana nool buu siiyaa kii muxuu ahay t b da qabay baan nool buu siiyaa kii hargeysanaa baana nool buu siiyaa kii lafta ka jabnaa baan nool buu siiyaa ninkaas ma dhakhtar ba dhakhtar maaha waxaan isaguna sheekh ahayn wadaadka dadkiiyo xaaladahoodu kala duwan yihiin halka fatwo uu ka wada sunhaya ibnulqayim caleyh raxmatullah waana sawaab waay markii kiiyoo kale la jooga si loo fatwooni markii caalam alcarabi la soo kaliya caalamulislaami fatwadu way isbedeli si kale noqoni axwaasha iyo awdaacda la muraacaynaya iyo maxaa mafsado ka dhalan kara iyo maxaa maslaxo ka dhalan karay saas way macnaa wataa in lagu baraarugsanaado waa laga marmaan وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حكمي في ابنة حمزة حمزة قبل سيوح أحكمي لخالتها هوريرت أحكمي وقال أحكمي الخالة هوريرت bimansilati lummi hooyo booskeed bay joogtaa hooyo booskeed ayay joogtaa akraja waxa weye albuhaariyu buhaari baa weriye xadiidkaas ibnatu xamza waxay ahayd nabiga sal lay slam markuu maka tegey oo maka uu ka soo baxahayay ayaa waxaa soo raacday xamsat bni cabdilmualib uu dhalay oo yar ayaa yaa ka daba timid yaa cami ya cami iyadoo ku haysa cali bn abi aalib baa marka gabadhii soo qaaday gabadhii markuu soo qaaday yaa laisku qabsaday yaa haynaya oo xanaanaynaya saddex nin baa marka isku haysta cali bn abi aalib oo ninkii gabadhaa soo qaaday ah isagu wuxuu ku doodayaa gabadhan adeerkay xamsa dhalay ilma adeer baa nahay kow waa midda labaade gabadhii nebi maxamed oo faatimo abaan qabaa oo meeshii lagu xanaaneen lagu hayn lahaa haweeney haysati ugu fiicnayd baan qabaa ninka labaadna waa jacfar ibn abi aalib cali walaalki isaguna wuxuu leeyahay sidoo kale adeerkay baa dhalay oo gabadha ilmadeer baan nahay midda labaad weeye gabadha habaryarteed baa aniga aan qabaa hooyadeed hadday meesha ka baxdayna habaryarteed cid u dhaanta ma jirto ninka saddexaadna waa ninkii la dhihi jiray zayd ibnu xaarisa oo isagana nebiga wuxuu walaaleeyey zayd ibnu xaarisa iyo xamzatu bnu cabdilmualib marka wuxuu leeyahay waa walaalkay gabadhiisii anaa u xaqle saddexdaa isku qabsada nebigu sal alay wasalam gabadhii marka wuxuu u xukumay jacfar waxaana loogu xukumay hadalkan ah alkhaalatu bimanzilati alum maadaama habaryarteed ay uu jacfar qabo hooyadeed booskeedii waxaa u joogta habaryarteed sidaasuu marka ku yimid xadiiku qisadiisu saasay eh. ayib raggii kalena nebigu waa qanciyey kulligood ah, jacfar buu qanciyey hadal buu ku yidhi qanciyey cali bn abi aalib hadal buu ku yidhi zayd ibnu xaaris hadal buu ku yidhi nin walba adigu isagoo qanacsan buu meesha ka xadiidka marka wuxuu faaiideynaya laga faa'iidaysan oo loo daliishaday fii xaala oo ilmaha hooyadii la waayo booskii hooyada iyo xaqii xadaanaday hooye lahayd habaryasaa qaadanaysa inta kalena iyadaa uga xaqle saasaa loo daliishay wa ahrajahu xadiidka waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey kadalika abu daawuud iyo xaakimna way wariyeen min xadiidi caliyi radi allahu canhu xaaluu yahay faqaala markaasaa wuxuu yidhi wljaariyatu nabigu xukunkiisi baa sidan waljaariyatu gabadha yartii cinda khaalatihaa habaryarteed agteeday ahaatay wa ana alkhaalata khaaladii habaryartiina waalidatun waa hooyo saasuu nabigu xukumay sal lay slam xaakim wuxuu leeyahay waa saxiixu lisnaad dahabina waa ku waafaqay meel kalena wuxuu yidhi xaafid waxaan ujeeda xaakim saxiixun calaa shardihimaabuu kuwayuu yidhi dahabina waa ku waafaqay xadiidka waxaa lagu cileeyey nin la yidhahdo abu isxaaqin asabiici oo mudallis ayaa cancaneeyey laakiin xadiidku saxiix lishawaahidihi wey sida sheekh albani fi lirwa iyo saxiixada labadaba uu ku sheegay xadiidkani marka waa xadiis saxiixa xadiidka markaan ka hadlayno waa lafdigan dambe axmed iyo keyrkii ay soo saareen amaa lafdiga hore isaga de bukhaari baa weri hadal male kaas saas man ayb xadiidku marka wuxuu kutusayaa habaryarta xaqeeda xadaanada iyo xanaanadu inuu si hooyo oo kale yahay hooyo oo kale haddii la yidhaahdo hooyo soo aabba kama xaq lahayn intayna guursanin waxaa laga fahmayaa inay habaryartuna booskii hooye oo kale tahay laakiin waxay leeyihiin culimmadu waxaa lays lagu ijmaacsan yahay oo laysla ogolyoon khilaaf ka jirin hadday hooye meesha ka baxdo aabbaa soo raaca marka ijmaacaasi hadduu sugnaado wuxuu khasisayaa alkhaalatu bimansilati alum oo waxaa la dhahayaa habaryartu waxay booska hooye noqonaysaa axkaamtii hooye lahayd ee xabaanada allaahumma ka horayntii aabba ay ka horreysay mooye oo aabba iyada ka hormari mayso aabbe isagaa habaryarta ka horeeya leannu markii hooyo uu ilmaha ku qabsaday aabbe nebigu wuxu uhi sal lay wasalam adaa u xaq leh haddaadan guursanin hadday guursato ilmaha yaa uga xaqle markaas yaa qaadana aabba waay sooma marka wuxuu leeyihiin culimmadu ijmaacan bacda al um aabbahaa soo gelaya aabba kadib ha laga doodo habaryartu qaraabadii kale iyadaa ka xoog badan iyo qaar kalea ka xoog badan doodu ha timaado laakiin aabe habaryari kama xoog badnaan karayso bay ijmaacan odhanayaan macna ayib waxaa kaloo laga fahmaya cumuumka hadalkaa laga fahmaya habaryarta la guursaday inay xanaanada kaga horayso qaraabada kale iyo casabada kale maxaa yeelay u fiirso muxuu ahaayey xaaska jacfar marka loo xukumayo gabadha nin baa qaba sooma waa mutasawija jacfar baa qaba jacfar baa qaba qaraabo kalena meeshii bay joogaan gabadhan laysku haysto ilmaadeeradeed baa jooga oo cali bn abi taalibna waa in adeerkeed sooma jacfarna waa in adeerkeed qaraabadii kaloo joogta ayaa waxaa loo xukumay habaryartii loo xukumay habaryartuna waa la qabaa habaryartana waa la qabaa ayadoo la qabo haddana inay ka awleysan tahay qaraabada kale kutus saas man wixii muxuu ahaayey saas eh, yani eh, ilmaadeer iyo wixii gaaro wey man ayib bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin qisadani waxay khusuusiye la leedahay waxa habaryarta iyadoo nin qabta haddana loogu xukumay waxa weeye ninkii iyada qabay laftiisii baa raba ilmaha hooyadana waxa loo yidhi haddaad guursato intaadan guursanin baad ilmaha xaq u leedahay hooyadu hadday guursato waxay ku mashquulaysaa ninka dambe ay guursatay iyo u adeegidiisa ilmihii marka meeshaa waxoogaa khalad baa kasoo geli kara sooma ta kale ninka dambey guursatay lama yaqaano maxaa ka imaan kara inuu ilmihii ba dhibsadaa dhici karta sooma laakiin tani way ka gadisantahay bay leeyihiinoo jacfar waa midda koobaade waa nin ilmihii ay ilmaadeer yihiinoo qaraaba waa midda labaadee asaga laftiisiibaa ilmihii raba maxaa kulmay marka habaryartii iyo ninkii qabayoo la raba isaguna ilmaha qaraabo u yahay iyaduna habaryar uta taasoo kaleeta marka iyadu way iska caddahay bay leeyihiino muxuu ahaayey warkeedu waa iska cadi ab an hurayraa radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii ataa uu yimaado axadakum midkiin markuu la yimaado axadakum waa mafcuulkii muqadama wey idaa goortii ataa uu yimaado axadakum midkiin khaadimuhu khaadimkiisu markuu ula yimaado u keeno biacaamihi cuntadiisa markuu u keeno adeegaha kuu adeegayo inta badan addoommaa u adeegi jirayiyaga adeegaha kuu adeegayo markuu cuntada kuu keeno uu kuu soo diyaariyo fain lam yujlishu hadduusan fadhiisiinin macahu la jirankiisa hadduusan fadhiisiin war soo fadhiiso kaana ila cun uusan dhihin falyunaawilhu ha siiyo luqmatan afgelis aw luqmatayni ama laba afgelis laba luqmadood ama hal luqmad gacanta ha u saaro ama weel ha u saaro ha siiyo haddaadsan fadhiisiinayn muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaari buu u sugnaaray dhamaystirka waxa weeye fainahu wallaa xarahu wa cilaajahu maxaa yeelay miskiinkan raashinka kuusoo diyaariya adeegaha ah ee khaadimka ah cuntadan kulaylkeedii iyo diyaarinteedii iyo ka shaqaynteedii isagaa tawaliyey saas daraaddeed isagoo gaajaysan inaad iska tagdhaado adiguna aad gacanta la gasho laga fiican ah, fadhiisiya waxaa tiadaa kaale gacanta ila geli haddaad muxuu ahaay aad tahay nin muxuu ahay mutawaadic ahoo aan waxoogaa isla weynan iyo anafe iyo ayna ku jirin fadhiisii haddaad waxoogaa kula yar qumanaa weyda soo maaha ha qadinina wuxuun gacanta u saar waxoogaa u dhiibo afgelisi iyo laba afgelis waxay noqotaba wax sii laakiin ha qadinin taasaa laga hadlaya ayb ibnu mundir wuxuu soo guurinayaa ahlulcilmigu wuxuu ka soo guurinayaa inta waajibkaa waxa weeyaan khaadimta in aad quudiso quudka beledka laga cuno kiisa qaalibka ah oo isagoo kale la siiyo inaad quudiso unbaa laazima waajib ah saasay ahlucilmigu qabaan buu leey amaa midda adigu aad cunayseed karsatay inuu kula wadaago waa istixbaab buu leey sidaana waxaa ku tegay imaamu shaafici caleh raxmatullah oo wuxuu leeyahay waxaad adigu laguu kariyey khaaska ku ah inuu kula cunaayay ood soo fadhiisiisay waa sida mustaxabkaee afdalkaa ah wa laakiin haddaad cunto kaleto oo isagana uu cuno gooni loogu diyaariyo taaduna khaas kuu ahaato cuntada la siinayana ay tahay cuntada quutulqaalibkaee beledka laga cuno isagoo kale ay cunaan taasi waxay leeyihiin muxuu ahaay dembi maaha ismi iyo dembi ma ahe keliyata muxuua sidii ficnay baa ka tagtay wman xadiikan xalay soo marnay oo abu dar abu dar yani waxa weeyaan eh, muxuu ahaayey eh, xadiiska abu darna xadiis ka horreeyey waxaad cunaysaan wax ka siiya waxaad xeleenaysaanna labiskaana u labis aan soo sheegnay xalayto yani wuxuu kutusaya waxay leeyihiin sayidku labiskuu qabo inuu u xidho cuntaduu cunahayana wax ka siiya lafteeda in wax ka cuna waa istixbaab an ibni cumar radi allahu canhu can nabiy nabiga wuxuu ka wari sal lay aslam qaala nabigu inuu yidhi cudibat waxaa la cadaabay imra'atun haweeney baa la cadaabay fii hiratin bisad darteed baa loo cadaabay fiidaasi waa xarfu tacliil hadda fii hiratin liajli hiratiha bisad darteed iyo sababteed baa loo cadaabay maxay ku sabaysay sajanatha way xidhay oo way xabsiday way xabistay bisadii sajanat way xabistay haweentii haa bisadii xataa maatat ilaa ay ka dhimatay intay meel ku xidhay bay naftu ka dhacday fadakhalad markaasay gashay annaara bay gashay dakhalad haweentii way gashay annaara naartiibay gashay fiihaa bisadaa sababteeday ku gashay laa hiya iyadu haweentii accamathaa mid quudisay mayna noqonin wasaqathaa ma ina waraabinin id waktigii hiya iyadu xabasathaa ay xidhay markay xidhay oy meesha ku xidhay mana aynan quudinin mana aynan waraabinin meeshiibay ku oontay ku gaajootay naftaana ka dhacday walaa hiya iyadu haweentii weeye tarakathaa mid ka tagtayna mayna noqonin iska daysa ta'kulu xaalay cunayso min khashaashi alardi dhulka xasharaadkiisa ah, mana ayna furinoo faraha kamayna qaadin say iyadu isaga ugaarsato ay dhulka iyo cayayaanaadkiisaiyo xasharaadka iyo jiirka iyo waxaasay u eryato mayna furinoo faraha kama qaadin meel hadday ku xidhayna cunti iyo cabitaani waxay ku noolan lahayd mayna siinin meeshii bay ku dhimatay alla u cadaabay tabaaraka wa tacala sababteed baa loo cadaabay muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray khashaashkaas khashaash xashaashna way ku timi khashaash markii la yidhaahdo oo kha la akriyo waa xayawaanaadka cayaanaadka yarka dhulka ku noole bisada cuntood markii la akriyo xashaash marka la yidhaahdana waa nabaadka dhulka ka baxa waay saas man ayb xadiidku wuxuu ku tusi oo loo deliishan bisada dilitaankeedu inuu xaaraam yahay wa huwa saxiix in la dilaayo waa xaaraam waana lagu naargelaya in loo qasta dilkeeda ayb lannu waa waxyaalaha aan yani shareecadu fasixin dilkood waxaa kaloo laga faaidaysan beri xadiidka laga qaadanayaa in muxuu ahaay la yeelan karo bisad bisadda in la yeelan karo iibkeeda waasaan soo marnayo kitaabulbeec baan kusoo marnay lama kala gadan karo oo nahyi baa kusoo arooray bisadda iibinteeda sida eyga iibintiisaba nahyi ugu soo arooray laakiin inaad yeelato ood kuu joogto oo muxuu ahaayey haddiise ay ku joogaysood yeelanayso waa inaad xuquuqdeeda gudato oo waxay ku noolaan lahayd iyo nolosheedii haddayna iyadu wax xaraadsanaynin oo keensanayni waa inaad nolosheeda ka dadaasha way macna ayib waxay ku tusi shareecadeenna sida ay yacni xuquuqda noolaha oo dhan say uga dadaashay ma ah xuquuqda aadamaha keliya xataa xuquuqda noolaha naag xuquuqdii bisada ku ciyaartay baa naar ku gashay soo ma midna ey ooman oo muxuu ahay rafaadsan intay waraabiso ceel u gashay waa naagi saaniyadahoo jirkeeda ka ganacsato ayaa eygay waraabiseen daraaddeed baa alla ugu shukriye oo janno ku geeyey saas maana marka xayawaanaadka muxuu ahay wixii markaas uun maslaxa ama adiyadiisa iyo dhibkiisaa badanoo waa loo dilaya saasa loo dilaya ama ma ahe bini aadamkaaba manaafacaad ku haysto manaafacaadkiibuu ka raadsanayaa oo alla u xalaaleeyey wixii aan sida ahayn in lagu ciyaaro layska dilo shareecadu ma ogola saas maana ismi iyo dembi baa ka imaanaya wey macana sidaas weya in la xanaaneeyo oo la nooleeyo oo wax la siiyo oo la waraabiyo oo gaajada laga saaro oo taana ajir baaba laga heli oo nebigu sal lay slam waa kii xadiiskiisu ahaa fii kulli kabidin ratba sadaqa ha beer kasta oo qoyan beer naf ku jirta waay macanaha naf kasta oo noola ah wixii aad siiso ajir baa ku jira ajir baa ku jira marka diinteennu way ugu horreysay reer galbeedkan hadda ku haya xuquuqul xayawaanaadka akrinahay ka hor baan anagu xuquuqul xayawaanaad naqaanay laakiin muslimkii wuxuusan garanaynin shareecadiisuusan ka warhayn taagala ah, gaalaa keentay reer galbeed baa xuquuqul xayawaanaad keenay annagana ma naqaano diinteenna kuma oolin yacni caamalnimo iyo jahli waay soma caamalnimo iyo jahli waay ayb ilahay diintiisa tabaaraka wa waxay ka tagtay ma uu jiro xuquuq walba way dhigtay xataa kuwa laynoo ogolaaday inaynu isticmaalno oon gowracanno ina allaha kataba alixsaana fii kulli shay xadiidku waa kii ah in loo ixsaanfalo oo loo samafalo shay walba ilahay waa ku waajibiyey faidaa qataltum fa axsinu lqitla markay noqoto inaad wax dilaysaan dil shareecadu idiin ogoshahay markaad wax dilaysaan qaabkaad wax u dileysaan hagaajiya qaab ruuxii durbo nafta ka qaada oo lagu silcinin ku dila waidaa dabaxtum fa axsinu dibxa markaad wax gowracaysaanna qaabkaad wax u gowracaysaan hagaajiya oo midkiin mindida markuu neefka ku gowracayo ha soo soofeeyo mindi afle durbaha ku gowrac mindi aan afle inaad ku kirkirtood lafta ku rabaa ladeeyihi inaad rafaadiso rafaadintaasi marka lama ogola lama ogola masale mamnuuca waxyaalaha aada loola yaaba runtii wax laga yiqiqsadaa waxaa ka mid ah muxuu ahaayey waxyaalaha hadda matala soomaaliya aan arkay muxuu la soo geliyo mobeelada iyo la soo geliyo oo dad la gowracahay oo muxuu ahay mindi afla-aana lagu kirkirahay oo ashahaadanahay wax la yaab la waay naxariis darro aad looga yeersado waay sharca islaamna waxaa ma qabto ninkii mooday waxa inuu jihaad yahay jihaad ma ah sharcada islaamku waxay qabtaa idaa qataltum xataa ruuxa dilkiisu hadduu mashruuc yahay idaa qataltum fa axsinu lqitla laakiin in dadka lagu ciyaaro oo muxuu ahay nafta lagu silxiyo xataa kii dilkiisu bannaaya kaan dilkiisu bannaay iskaga dhaaf ma ogola maxaasimta shareecadayna ka mid saas wey maana fadasha اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد رسول kitaab ljinaayaati jinaayaatki buu baab yahay yuu kitaabu yahay aljinaayaatu jamcu jinaaya waay waxaa laga keenay min jana danba calayhi dembi buu usoo jiiday ee yejniihi jinaayatan ay jarahu ilayhi waay ruuxa markaad ku khaldanto macnaha aada ku samayso yani aada dhib u geysato ayaa jinaaye la yidhahda aljinaaya ama ruuxa laftiisiibaad dhib u geysatoo dishay waa jinaaya ama jidhkiisii atraaftii jidhka ayaad dhib u geysata waa jinaaya jinaayadka saasa la yidhahda marka waxaa lagaga hadlayaa dhibaatada laysu geysta dilka dadka la dilaya axkaamta ka dhalanaysa xagga alle oo ismi ah iyo ama qisaas ama mag iyo diyo wa kadalika bini aadamka atraaftiisa yani xubnaha yani waxaway ku xadgudubkooda jidka yani xubnihiisa iyo maxaa ka dhalanaya qaar qisaas bay leeyihiin qaar waxay leeyihiin diya iyo mag bay leeyihiin axkaamtaasaa lagaga hadlaya jinaayaadka taasaa laga wadaa marka can ibni radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxu uhi laa yaxilu xalaal ma aha oo ma banaana damu mri'in ruux dhiiggiisa muslimin oo muslim ah oo yashhadu qiraya an laa ilaaha cid xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allahu alla mooye muslim arrintaa qiraya dhiiggiisu xalaal maaha wa annii aniguna rasuulullaahi rasuulku ilaahay inaan ahay qiraya muslimkaasoo yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allah wa annii aniguna rasuulullaahi inaan ahay qiraya dhiiggiisu ma bannaana ilaa biixdaa halaain saddex arrimood midkood mooye saddex arrimood mid ka mida unbuu ku bannaanaan karaa asayibi a kii garoobka ahaa azaani ee zinaystay midka koobaad kaas waay bisayibi way ama asayibuna waa la xarkayn karaa oo wuxuu noqonayaa axaduhumaa aw axaduhaa khisaasha midood asayibu zaani wa asayibi haddii la yidhahdana bisayibi bay noqon asayibi midkii garoobka ahaa azaani ee zinaystay wey wanafsi naftii dilkeedii binafsi naf loo dilo waay wataariki kii ka tegay lidiinihi diinkiisa ka tegey almufasaddex hadduusan markaa dib kala imaanin sharciga ayna ku sugnaanin looma dili karayo yarataa taabatay sheegeen nabiga ugu celiya mayna ka dhegeysanina way dileen nabigu sal lay sl markuu ka war helay wuxuu maxaad iigu siyada loo dilo wa qatli nafsi binafsi wa naf in naf loo dilo yacni nafaa naf dishay waa loo dili ma naf kastaa naf kasta loo dili mise masalada tafsiil baa ku jira waan u tegi doonaa waxbaa laga soo istiloonaya laakiin naftii naftiisha asalku waa in loo dilo waa goorma waa markay kas u disho hadday ka iyo ismoosiis u disho markaa waa khata oo mag unbaa ka waajibaya markaasi muxuu ahaayey waajibi mayso dilku qisaasku waajibi mayso ayadana waxaa loo sameeyey taa hore oo zaaniga dilkiisa waxaa yani rajmi loogu xukumay hadduusan weli guursaninna jeeda loogu xukumay waxaa la ilaalinayaa bini aadamka iyo tarankiisaa la ilaalinaya waa maqsad ka mida ah maqaasida shareecada naftana dilkeeda waxaa dil looga ratibay ayadana waxaa la ilaalinayaa nufuustaa lagu xifdinaya oo iyadana maqsad maqaasida shareecada ka mida ah. walakum fi lqisaasi xayaatun waay ah, qisaasta ruuxii wax dilay in loo dilo nolol baa idinku jirtaa layidhi oo nolosha ku jirta maxay tahay nolosha ku jirta waxa weye ruuxu hadduu og yahay hadduu dilo in la dili waa gaabsanaya sooma ninna in la dilo naftiisa uma qowno laakiin markuu wax dilahayo waa markuu og yahay inuu fakan doono sooma markaasu wax dili waa midda labaadee naftaa wax dilay marka la dilo dilkiibaa dhammaanaya intaasoo khalqibaa ku badbaadaysa hal ruuxoo la dilay laakiin dil wax ka sokeeya oo bini aadan qaban karaayo waa yaryahay war aduu helwakaas xidh oo xabis oo celceli oo rafaadi marbaa duusan labihiisa u baqaynin wuxuu doonuu samayna saasmaa hadda ka hor baan idiin sheegay eh, south african tal south africa dil kama jiro oo sida axkaamta reer galbeedkay qaateeno ruux wax kastoo uu sameeyo lama dilo laakiin waa la xidhaa markii la xidhona looyar baa u doodo waa lasoo saaraa ixsaa-iyaadka ay soo saaraan sanad kasta dadka xabad lagu dilo ama gawrac loo dilo oo kas loo dilo saaan dhowr iyo labaatan kun oo ruux bay gaadhaan soomaaliyadan dowlad la-aanta ah intaan lagama dilo sanadkii bal idinku la yaaba dowlad baa ka jirta meeshaas sababtu maxay tahay sababtu marba hadday noqoto bini-aadamkii haddaad wax disho lagu dili maayo ood qaanuunkaaba meesha kuu yaallo bal biniaadamadu waa kan kar soma ma la kari karo balka walakum fi lqisaasi xayaatun ilaahayga addoommada abuurtay baa yaqaanee ruuxii naf kas u dila waa in kawaanka la keeno wa boqolaal iyo kuwayaal baa ku noolaanaya dilkiisa oo sabab sabab noqon la macna wtaariki weeye midka saddexaad lidiinihi diintiisa ruuxa ka tegay almufaariqi ee faaruqay liljamacati faaruqay culimada badankood waxay qabaan ninkaasi waa ninka diinta ka tegey diintii markuu ka tegayna muslimiinta ka dhex waa murtadka waa isagana waa la diliyo haddii ruux diintiisa bedelay waa in la dilo wey man badela diinahu faqtuluuhu waa ruux diintiisa bedelay ha la dilo ayadana waa maxalu itifaaqo hadal kaba joog bacdu ahlicilmina waxay geliyaan dadka jamaacadii muslimiinta iyo wada jirkoodii dariiqada sunnada ku wada socda intuu ka fallaagoobo bidca la fallaagooba fasaadna keena isagana way geliyaan buqaadana qaar baa geliya oo buqaadda waa dadka nidaamka jira iyo muslimiinta iyo dowladoodii wada jirkooda ku kaco intay hub qaadaan ku fallaagooba oo fasaad markaa ka shaqeeya oo aayaddii ahayd muxuu ahaayey aayatul eh, muxuu ahaayey xiraama ayay iyadana gelinayaan waxaa kaloo gelinayaan attaariki lidiini alfaariq liljamaca waxay gelinayaan bacdu ililcilmi waxay kaloo gelinayaan khawaarijta iyo firaqan daallada ah markay intay bannaanka u baxaan hub qaadaan oo ummadda kusoo jeesadaan ayadana way geliyaan waxay geliyaan sidoo kaleeto mubtadica bidca intuu muujistay haddana dadkii ugu yeedhaya bal qaarkood waxay geliyaan kullu man laa yandaficu fasaaduhu ila bilqatli qutila bay dhahay ibnu taymiya caleyh raxmat ullah yani fii majmuuci alfataawa kullu man laa yandaficu yani fasaaduhu ila bilqatli qutila laakiin waa taxqiiqa ayaa wuxuu u baahan yahay muxuu ahaaye marka taariku waxay ka wadaan adugu taqriiban asalka xadiidka waxaa laga wadaa macnihiisa asaaska ah waa murtad koobaad an caaishata can rasuuli lahi sal lay aslam qaala wuxuu yihi laa yaxilu xalaal ma aha qatlu muslimin muslim dilidiisa xalaal ma aha ila biixdaa alaai khisaalin arrimo saddexa midood sababteeda in lagu dilo mooye zaanin oo muxsanin zaani wey midka hore oo muxsanun la dhowray nikaax lagu dhowray oo guursaday oo fa yurjamu kaa waa la rajminoo dhagaxdaa lagu dilay hadduu zinaysto isagoo horay guur ugu hormaray wa rajulun nin weye labaad oo yaqtulu dilaya musliman musliman muslim dilaya mutacamidan isagoo u qastay dilkiisa fa isagana waa loo dili qisaas baa loo dilaya ayib qeyd inoogu xidhayo wuxuu dilay waa muslim hadduu wuxuu dilay gaal uu yahay waanu tegi doonaa gaal aan dilkiisu bannaanayn hadduu muslimku dilo shaab allama ah ballan ku jira ama ammaan ku jooga dhalka muslimiintoon xarbi ahayn ama dimmi ah oo jizye laga qaado hadduu dilo ma loo dilayaa way inoo soo socotaa laakiin ka loo dilayo waa muslimka ha loo dilee haddana waa inuu kas u dilay markaas waa isla markaana haddana dadkii dhiigga lahaa ay iyagu doortaan khiyaarka dilidda hadday iyagu cafiyaan way heli karaan oy markaa ma ka qaataan haddayna ma ka iska badbaayaanna way heli karaan wada cafiyaan hadday qisaastaanoo loo dilana way heli karaan waa in iyaga khiyaarkoodan helo warajulu weeye midka saddexaad rajulu weeye midka saddexaad oo yakhruju baxaya min alislaami islaamka ka baxaya diintuu ka tegaya fa allaha alluu la dagaalamaya wa rasuulahu rasuulkiisuu la dagaalamaya markuu jamaacadii muslimiinta ka dhex baxo ayuu haddana dagaal la imaanaya allah iyo rasuulkiisa iyo diintii intuu khilaafay wuu dagaalku oogahaya ayb xiraabadii wey markaa soo ma jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim saas wey fayuxaaribu allaha warasuulah fayuqtalu kaa waa la dili aw amase yuslabu waa la deldeli waa la deldeliyo salbiga waxaa la yidhaahdaa in meydkiisa la xidho oo meel muuqata idkasi ay u noqoto aw amase yunfa waa la eriyo waa la masaafurin min alardi dhulka laga masaafurinay waxa wariya abu daawuuda baa wariya wanasaa-iyo waxaa saxiixiyey alxaakimu wa waafaqahu waxaa ku waafaqay addahabiyu ayaa ku waafaqay wey xaakim baa saxiiyey dahabina waa ku waafaqay ibn xajarna fi diraayu isaguna ku saxiixiyey ibn cabdilhaadina fi tanqiix sheekh albanina fi lirwa xadiidka marka waa xadiis saxiixa yani lafdiga horena saxiixaanku ku yaallaa kanna isaguna waa saxiix abu daawud iyo nasaa ay soo saareen ayb arimahaasi marka kulli waa arimo laisla ogolay kan xukumka xiraabada a ah leh waa ruuxa dadkan muxuu ahaayey intay jidadka galaan islaamka iyo nadaamkiisa ka hor yimaadaan oo isku darsada inay dadka cabsiiyaan inay xoolaha dhacaan inay muxuu ahay dadka laayaan waxaa ka shaqeeya kuwaas waay saas maana kuwaas waay ama ha ku darsadeen islaamkiiy ka baxeen sida qolada ay aayaddu ka hadlaysay oo nimankii nebiga intay u yimaadeen sal alay wasalam ama fii saxiix buhaari waayri intay magaalada madiine ugu yimaadeen soo islaameen bay waxoogaa magaalada ku yara jiradeen ku jiradeenoo calooshaa laga qabtayo hawadii magaalada la qabsan waayeenoo yani cudurgaltiyeed baa ku dhacay way daltabiyoodeen markaasaa nebigu sal lay slam wuxuu ku yidhi geela sabaqada ee meesha heblo jooga intaad aadaan kaabidiisii caanihiisa caba hortagale meeshii bay tageen tageenoo geli u tageen oo caanihii iyo kaadidiibay cabbeenoo way caafimaadeen ilan dadka caloosha ka jiraba ee calooshu dabeecaddeedu iskharibto daawadaasaa daawo u ah markay ayar caafimaadeen oo cayileen oo roonaadeen ba ayar ninkii geela la joogeyna way dileen geelina way dhaceen wayba dhaqaajiyeenba gurmad baa laga dabadiray geeli waa laga soo dhaciyey iyagina waa lasoo qaftay inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allah warasuulah baa lagu qaaday ilaan islaamkiina waa ka baxeen wayna ridoobeen ninna waa dileen xoolihiina waa dhaceen inta lasoo qabtay baa marka la laayey siday sameeyeen baa lagu sameeyey marka dadka noocaase andimada muslimiinta markaa saalixadee jirtay shaqaynaysay intuu ku kaca duurka gale wax kharibaya ayaa tani ay ku fadhidaayo ama waa la dili ama waa la musaafirin oo dhulkaa laga eriy ama gacmaha iyo lugaha si isdhaafa loo goyn haddii la qabto intaba ma khiyaar baa mise ma ahee dembigay galaan baa kolba lagu qaadiyo kii dilayna waa la dili haddayna wax dilina xoolo uun qaateenna gacmaha iyo lugaha isdhaaf loo goyn haddayna xoolo la qaadana waxna dilin laakiin dadka waa la masaafurin masaasaa saasaa xukumka u kala duwan yahay mise imaamka mukhayaraho isagaa khiyaar kaloo kuu doonu ku qaadi karaa waa khilaaf bayna alfuqahaa iyo mufasiriinta intuba qolaba meel bay mareen ayb marka fa aw yuslabu aw yunfa min alardi wacan cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slm rsulku wuxuu yihi awalu maa yuqdaa waxa la xukumi waxa ugu horeeya awalu maa shayka ugu horeeya oo yuqdaa la xukumi bayna annaasi dadka dhexdooda la xukumi doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fi dimaai dhiigyaalka dhexdooda wa muttafaqun calayh yacni maalinta qiyaamada addoommada wixii xuquuqdoodu ah mucaamaladii iyo xuquuqda iyaga ka dhexaysay xadgudubkay isku sameeyeen dembiga ugu horreeye ee la qaadi doono maxkamadiisa lagu kala saari doono waa dhiiggii la daadiyey wax kaloma waa dambeeya ribo la cunay way dambaysaa zinadu waa dambaysaa dunuubta kaleo dhan waa dambaysaa waxa ugu horreeya oo la qaadayo waa dhiigga meesha waxaad ka garan marka culaysku leeyahay dhig xaqdaro lagu daadiyo ma sahlana waa qur-aanku meel adag gaadhsiiye man yaqtul mumina mutacamidan fajazaauhu jahannam abaalkiis waa jahanamo khaalidan fiiha waa ku waaraya waqadiba allahu caleyh allana waa u cadhooday walacanahu waa lacnaday wa acadda lahu cadaaban cadiiman dembi muxuu ahaaye cadaab weynna waa u diyaariyey intaasaa ilahay isu daba dhigay tabarak wataala xadiista nebigana sal lay aslam aad bay u badan tahay arrintaa iyadaa ka digaysa ilaa xadiisku heer waxay gaadhsiinaysaa uu leeyahay nebigu sal lay wasalam dembi kasta waa mudan yahay alla inuu dhaafo allaahuma laba dembi mooye ruux gaalnimo ku dhintay iyo shirki iyo ruux naf mu'min ah kas u dilay labadaa dembi ma mudno inuu alla dhaafo wafdi kalena wuxuu ahaa alla waaba diiday inuu u yeelo mu'min ruux kas u dilay inuu towbad alla u yeelo waaba diidayba marka ma sahlana hawl sahlan maaha saas daraaddeed ibn xami abu maxamed ibnu xasmi fi lmuxalla wuxuu leeyahay shirkiga kadib shirkiga kadib buuhi nusuusta qur-aanka iyo sunnada marka la fiiriyo dunuubta waxaa ugu weyn shirkiga shirkiga kadibna laba dembi baa ugu weyn buuhi dembiga koobaad waa inaad salaada kas uga tagto dembiga labaadna waa inaad naf xaqdarro ku disho mu'minad ah bacda shirki dembi ka weyn male buuri wa ficli nusuusta qur-aanka iyo sunnada marka la tatabaco la dabagalo sidaa uu u sheegay sheegaya abu maxamed ibni xasm caleyh ullahi iyo keyrkiiba marka ma sahlano waa arrin mudan ruuxu inuu taxadar fara badan ka muujiyo aad uga taxadaro oo muxuu ahay uusan ku fududaanin dhiigga dhiigka uusan ku fududaan haddii uu muxuu ahaayey muxuu ahaaye ruuxa uu si fudud dhiigga u galo si fudud hadduu dhiigga u galo dhiiggaa marka hore uu galay kuwa ka sii dambeeyana waa uga sii fudud yihiin saas maa dhiigga geliddiisu marka horuu culus yahay laakiin marba haddaad daadisoo dhiig xaaraama gasho wixii ka dambeeyana waaduu sii geli ilaa marka dambe uu kuu noqdo inaadan joogi karinba inaad dhiig daadisa mooye taxta ayi ismin min alasmaa adugu ama qabiil baan difaacayaa dhe ama deg baan difaacayaa dheh ama mxuu ahaayey eh, eh, mxuu ahaayey urur iyo xisbi baan u dagaalamayaa dheh ama waxaan jihaad ahayn adugu bismillaah sheekha oo hadalka halkaa marinayo ayay korontadii tagtay sheekhiin halkii ayuu darsigii ku joojiyey eh, ha u malaynin in hadalka sheekha wax laga jaray asalaamu calaykum waraxmat